بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii labaatan iyo lixaad ee ka mida min kitaabi radd cala اljahmiya lidaarimi raxmat ullaahi tacaala calayh waxaynu ku soo dhex jiray baab اlcilm qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa muxamed bnu kaiir cabdiy محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى ابن عبد الله عن عبد الله بن الحارث قال خطب cمر بن خطاaب baa khudbeeyey رضي الله تعالى عنه فقاaل wuxuu hi في khudbatihi bay ka dhigan tahay ummaddu u khudbeeyey xilligu amiirka ahaa ama khaliifkaba wuxuuna yidhi imaamku إن اllaha khلقa أهل الجنة ilaahay baa ahlu jannaha abuuray wamaa hum caamiluuna iyo waxay samaynayaan camalkooda iyo ayaguba ilaahay baa subxaanahu wa tacaala abuuray oo khalqay wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna ayla too tahay ama lamid tahay wa khalaqa ahla annaari ahlu naarkii buu alla abuuray wamaa hum caamiluun iyo waxay samaynayaanba faqaala ilaahay wuxuu yihi haaulaa'i kuwaas ahlu jannaha ah lihaadihi jannay u tan jannaday gelahayaan wahaaulaa'i kuwa ahlu naar kaana lihaadihi jahanam iyo naar bay gelahayaan yacnii cilmiga ilaahay baa laga warramhayaa iyo ogaalkiisii wuxuu ilaahay qasbahayo iyo axduu dirqinhayo ma jiraane waxa ilaahay uu kaa ogaa eed samayn lahayd unbaa meel ku qoran taa unbaadna mari oodan garan maraynin maxaa yeelay allaaba kaa warqaba sal iyo baarba xadaana marka wadaadka hoosta aarku waa xasan buu leeyahay haddii lagu socdo ariiqadiisana inuu daciif noqdo wey maxaa yeelay wadaadka cabdulacla ah cabdulacla bn cabdillahi bni caamir ibnu qurays jamaaca wax ka warisa laakiin wax tawhiiqiya ma jiro oon ibnu xibbaan aan ka ahay ibnu xibbaan baa ku sheegay fii aiqaat bas ah xaafidna xajarna taqriibka wuxuu yidhahdaa waa maqbuul bimacnaa layin اlxadiiثi maa lam yutaabac wax mutaabaciyena ma jiro wax mutaabaciyeyna ma jiro wadaadku mar hadduu dabaqadaa dhaco wax nakaara munkarana uusan warinaynin wadaadka ibnu xibbaan iyo rag lamidana ay meel ku sheegaan in la iska aqbalaa loo badan yahay weliba markay hawshu aaaar tahay oosan axaadiis marfuuca ahayn laakiin waxaynu soo marray inuu ku tashadudi jiray wadaadku hadda caawa ma aqaan ama aarkan makuu marhaye naxariistu meesha oga timid garan maayo xadaanaa camr bn cawn alwaasiطiyu anbana abu cawaana wadax bn cabdlahi اlyashkuri can abi bishr jacfar bn abi waxshiya la yidhaahdaa can saciid bni jubayrin can bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana الnabiya salى اllahu alayh waalih wasalama rasuulka ilaahay baa su-ila la weydiiyey can aطfaali اlmushrikiin ay can masiiri aطfaali اlmushrikiin gaalada caruurtoodu meeshay aakhira ku dambayn doonaan baa subanaha la weydiiyey manaar bay geli doonaan nabi allow mise jannay geli doonaan mise meel kalaa loo xukumi doonaa aakharo faqaala subanuhu wuxuu yidhi su-aashaa jawaabteedii allaahu aclamu bimaa kaanuu caamiliin alla u ogaal badan waxay samayn lahaayeen haddaysan saqiirin oy qaan gaari lahaayeenoo dunida ay ku ceeshi lahaayeen waxay ku dhaqmi lahaayeen allah garanaya id khalaqahum markuu abuurayba markuu rabbi abuuray iyo ka horba rabbi wuxuu ogaa weeye waxa ay hadday weynaadaan oo qaan gaadhaan ay ku aqdaaman doonaan oo ama samo ah ama xumaan ah sidaa wey xadiidka daahirkiisu oo waxaa ka muuqda adfaasha mushrikiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kula dhaqmi doono bicilmihi bicilmihi mid walba hadduu qaan wuxuu samayn lahaa oo rabbi horaanba ogaa ayuu aakhrana ku xukumahayaabaa ka muuqata aطfaalmushrikiin waa masale aad u dhib badan oo lagu dagaalamo aadna u culus weeye marka ilaa toban madhab baa ku jirta ahlucilmigu toban madhab bay iskugu maandhaafeen adfaashu haddee ta laga hadlayo waa gaalada ubadkooda amaa ubadka muslimiinta carruurta muslimiintan iyagoon qaan gaadhin oo daa'ima a ah dhinta kuwa ahlujanno weeye ayagu kuwa ahlujanno weeye alimaam axmed bn xambal ayaa soo guuriyey walow ijmaac haaulaa'i la اkhtilaafa fiihim annahum ahlu اljanna abubakr alkhalaal baa soo guriyay fii jaamicihi ku soo guuriya qaybta hadda la daabacaye axkaamu ahli اlmilal wاnnaxal min aljaamic bayna ku jirtaa naqligu asagoo sugan marka khilaafka ku jira fii aطfaal اmuslimiin khilaaf muctabara ma aha waa khilaaf ahli اlbidac iyo bacdu salaf oo aanusan ka sugnana loo tiiriyo ama tawaquf waaga hore qabi jireenoo ay ka noqdeen wuxuu doonaba ha noqdee almuctabar waxaa weeye atfaalu lmuslimiin wa ahluljanna waalidkood bay u shafeeca qaadahayaan oo ayagaaba ilaahay la doodahaya oo aabbahood waalidka dhalayba tafta ku dhagahayaan ayagu iska daa marka axad asagu cid kale u gurmahaya miyaa naar galahaya marka waxaa iyagaaba shafeeco qaade atfaalu lmuslimiin waa min ahli janna ayagu taa iska daaye atbaabu lmushrikiin khilaaf culus baa ka yaalla khilaaf culus baa ka yaalla jumhuur ahlicilmina waxay qabaan inay ahlu janno yihiin wahada huwa raajix jumhuur ahlicilm waxay qabaan atbaabu lmushrikiin inay min ahli janno yihiin waana sidii ku yimid xadiidkii fi saxiix اlbukhaari abuna ibraahim awlaaddii la joogtay markii la weydiiyey xagga iyo xagga ka fadhiyey waxay ahaayeen aطfaashii muslimiinta iyo aطfaashii mushrikiintaba marka waana ra'yu imaam الbukhaari raxmat ullahi tacaala calayh waa ra'yu jumhuur اlculamaa culammadu badankood siday qabaan baa sidaa ibn cabdilbar baa soo guurshay ibn xasm baa fislka ku soo guursha nawowi baa soo guuriya jamaaca min alculamaa baa soo guursha muranna ma laha akaru الnaasi inay sidaa qabaan cinda haaulaaءi اlأma baynu ka hadlaynaa ra'yigaas ha u roon maxaa yeele waa ilmo sagiira oo ku dhashay firo xilli uu gaaloobana lama gaadhin asalka iyo khilqadii islaamnimada ee ku dhashay in loo daayo ayaa wanaagsan waxaana shareecada ku sugan haddee ilaahay axadaan dembi gelin inuusan cadaabayn maxaa lagu cadaabaa asbaasha mushrikiinta diintoodii ama fitradoodina ma bedelminba haddiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadu markay buuxsami weydo oo dadku ay ka weynaato ilaahay khalqi cusub intuu abuuro uu jannada ku buuxin doono kuwa caruuroo masaakiinoo waxba gelin inuu ilahay jannada geeyo ayaa naxariisiisii cadligiisa weyn uu deeqaa ama qaadaa wax daliiloo ku cad inay naargelhayaanna ma jiro ayb axaadiidkii qolihii yidhi imtiaan waa la imtixaanahaya oo kii imtixaanka ku baasana jannuu gelhaya kii kala naar buu gelhayaabaa ugu roon ayana kulligeed waa manaakiir iyo daciif weeye xadiid sugan ma jiro inaad tawaqufto ood ka istaagto sidaa uu nabiga oga joogsaday xadiidka ibn cabaas allahu aclamu bima kaanuu caamiliin ood u celiso aطfaal mushrikiin ilaa cilmi اllaahi subxaanaه wa tacaala in shaa cadabahum wa in shaa cafaa canhum iyo in ra'y jumhuur la maro wax khuse wax dhaama ma jiro xadiidkan marka haddii see jumhuurta oga waxay leeyiin jumhuurtu waa intaan nabiga loo sheegin masiirkooda intaan masiirkooda loo cadaynin weeye وmaa adri maa yufcalu bi walaa bikum oo kale weeye marka وcalamaka maa lam takun taclam وkaana fadl الlahi calayka kabiira cilmigii tartiib tartiib u socday ayaa وkaana fadl الlahi calayka caiima mi ayad ahayd cilmigii tartiib tartiib u socday ee nabiga loo kordhinhayay ee qu rabi zidni cilman laga yidhi ayaa u kordhay saa darteed waajismi nabiga waagi dambe in ay ahlu janno yihiin bay jumhuurtu marayaan marka waa iska mushkil toban madhab baa ku jirta ninka ugu roon ee ka hadlaya waa ibnulqayim kitaabkiisa zaadulmacaadka sideed qowl buu ku sheegaa tahdiibu sunankana sideed buu ku sheegaa ariiqu lhijrataynka sideed buu ku sheegaa kitaabka axkaama ahli dimma toban madhab ku sheegaa waana dooda ugu dheer ee wadaad akaam axkaam aطfaal اmushrikiin aw almuslimiin ka hadla uu jeediyo wey kitaabka saddexa mujaladka hadda lagu daabacay mujaladka labaad dhammaadkiisa wey waa baxiga ugu dambeey mujaladka labaad baxiga ugu dambeeye wey asagu su u waday wuxuu rajaxay madhabka ugu dambeeye tobnaad su u soo waday u soo wada kaasuu rajaxda oo wuxuu qabaa asagu una tiiriyey ahlu sunna waljamaaca asagii sheikhiisuna ay qabaan atfaasha mushrikiinta naarna u xukumi mayno jannaba u xukumi mayno aakhara markay tagaan dab baa ilaaha shidahaya naar weyn baa la shidi markaasaa la odhan gala naartaas hala tiimbado dabkaa ololahaye ninkii amarkaa qaatee dabkaa gala waxay u noqon bardan wa salaaman ninkii geli waaya qoortaa la soo qaban jahannamaa lagu galaatinaya xadiidkaasoo isagu rajaxaa oo aada ugu dagaalama wuxuuna yidhi waa madhab ahlusunna waljamac waa khaa khaa aan san lahayn wuxuu ictimaaday wuxuu yidhi abulxasan alashcari ayaa kitaabkiisa maqaalaadka iyo ibaanaha ku soo guuriyey inay sida ahlu sunna waljamaaca ay qabaan waana ra'yi aan sax ahay ahlu sunna waljamaaca madhabkooda ma yaqaan abulxasan alashcari abulxasan alashcari waa daciifu اlkhibra bimadaahib ahli sunnati waljamaaca laakiin waa khabiiru biaqwaali ahli اlkalaam kalaamka iyo caqliyaadka mutakalim bale ka dhacday wey laakiin marka sunno laydha hala gaadho sunnada xerow buu ka yahay xajiyuu ka yahay hawsha sunnada sidaa darteed ibnu qayim iyo ibnu taymiya way qiraan markay meelo kala joogaan inuu yahay daciifu اlkhibra bimadaahib ahli الsunna waاljamaca intay caamadu ka taqaanu ka yaqaanaa hadduu dhaho ahlusunna sidaasay qabaan oo damcan weliba inuu tafsiiliyo wuu khaldamaa bay dheheen ijmaalkaa kore inuu taagnadaa u fiican hadduu dhaho waan faahfaahinhayaa wuu bariiqan bay dheheen inuu bariiqdo waxaa kugu daliila ibaanaha wuxuu ku sheegay ahlusunna waljamaaca inay qabaan in la imtixaani doono maqaalaadkana wuxuu ku sheegay oo madhabka ahlusunna uu ku soo guuriyey inay yihiin taxta almashiia in shaa cadabahum wa in shaa afara lahum waa qowl iska soo horjeeda almashiia inaan loo daayo iyo imtixaan in la jasmiyo waa kala madhab oo ibnuqayim uu kala tirinhayo midna ka tobnaad wey midna waa madhabka saddexaad marka soomaarat inuu isweydaarsada wadaadka la yidhahda abulqaasim aلطabarani kitaabkiisa alawsat xadiidka laba kun afartan iyo laba mise iyo afar inuu habaan jecla markuu sharxayo wuxuu leeyahay ahlu sunna waxay qabaan xadiidkan sidiisa in la mariyo ah axadkuu ogaa markuu qaan gaadho inuu gaaloobi doono ilahayna akhra naar buu geynaya ilmuhu ogaa hadduu qaan gaadho inuu ilaahay adeici doono cibaadaysan doono mumin fiican noqon doonana janna la in lagu xukumo bicilmi illaah oo masiiru atfaal mushrikiin loo celiyo ilaa mujaradi cilmi illaah iyo axaadiista ku kulmaysaa buui wahada qowlu ahli sunna abaraani meel ku dhufta hadda la soco qowlka abaraani iyo kitaabkiisa ku qoran ibnu tamiyana ma sheegin ibnuqaybna ma sheegin laakiin asagaa ka yaqaana dhaama ashcari abulqasim baa dhaaban lann wuxuu leeyahy risaala mustaqila fi sunna waana imaamka muxadidka ah ibn xasm iyo ibn cabdilbarna jumhuur اculamaa walaa shaka inay yihiin ahlu sunna halkan u badan yihiinna waxay ka soo guuriyeen inay ahlu janno yihiin salmaan alfarisi waxaa ka sugan walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba salmaan alfarisi waxaa ka sugan walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba inuu yidhi atfaaru lmushrikiin waa khadamu ahli janna ahlujannu waa laba qaybood buui ugaasyo dadka waaweyn ah iyo caruurta oo laga dhaghayo adeegayaasha jannada ka adeega marka saxaabi kaloy khilaafkiisa ka sugan yahna ma jiraan ra'yigaas marka ninkiina waa khadmu ahljanna iyo ninkiina waa ahlujanna maxay ku biyo shubteen waa isku midda ah, waa ahljanna mar haddaan la naaraynin oo naar la geynaynin wixii isla qaba kulli ama waa ugaasyo ama waa gacan yarayaal kulli janay u xukumeen marka eh, albaliya waxaa weeye ra'yiga ibnu qayima ee dooranhayaan ibnu taymiya jumhuur ahlu eh, sunna ay u tiiriyeen ayagoo taqliidiyey abulxasan alashcari waa afsad lmadaahib adcaf lmadaahib wey ayib maxaa yeelay eh, ibn cabdil wuxuu yidhaahdaa axaadiitaasi wuxuu yihi waa munkaratun sanadan wa matnan maxaa yeelay in adduun intii aakhare la tago takliif lagu saaro kadibna camalka lagu diray naar aad ku mudato ama janno ku mudato wax sharcigu sheegay ma aha bal nusuusu shariic oo dhan baa inkaraysa dooda sheekhuislaam ibnu taymi ibnu qayim waa dood aanan ku aanan ku aqoonin weeye baabka marka la maray qaabkay u doodeen ibn cabdilbir shubaha xujajku keenay fii tadciif اlxadiidi nadaran aw macnan aw matnan ayaa wax isku daya inay ka niqaasheen waxayna yidhaahdeen takliifku wuxuu gu'i doonaa marka naar iyo janno lagu kala mxuu ah loo kala xaydee la kala galay ee qaraarku u dhaco ama inta carasaadka iyo banka qiyaame la taagan yahay takliifku waa furan yahay waa nisaac daciifa maxalnisaaci oo dhan bay ka leexdeen waxaa laga hadlaya waxaa weeye takliifka laisku hayo in aakharo camal lagugu mashaqeeyo camalka asaga ana aad ku mudato la imaanshihiisa janno diididiisana aad ku mudato naar lagama hadlahayo camalkii adduunka aad kusoo samaysay in lagugu kala sooco waxay yidhahdeen aakhare ma kala tago eh, munaafiqiinta iyo eh, iyo muminiinta waxa lagu kala saari doonaa sujuud wahada takliifu badhe fi laakhira kan takliif ma ah waa maxay munaafiqu maalinka hadduu sujuuda xataa majanu galhaya nin walba waxaa lagu amaamarin wuxuu soo shaqaystay fi dunya walidaalika xaafidku wuxu uhi wataxqiiqu anlaa takliifa fi daari اlaakhira wainamaa kulu dalika min aahaari الtakliifi fi اdunya صaxiix waxay yidhahdeen marka qabriga la galaa su-aal la isweydiinaya imtixaan man rabuka waman diiniku alaab baalfooda laisu geli hada takliifu takliif maxaad oga jeedaan tani waa maxay yuhabit اllahu aladiina aamanuu biاlqowli haabiti fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlaakhira yacni meeshay ka hadleen nuqaadu imaamka ooma baydhin ee nisaac daciifa oo uu ka baydhaya xayd can maxal nisaac waa maxay takliifka la leeyahay aakhira ma dhici karo wa an tukallafa fi اlaakhirati bicamalin tusaabu bihi aw tucaaqab lama keeni kara ma jiro yowma yudcauna ila sujuud waa maxay waa tamyiiz waa la kala saari munaafiqiintii iyo mukhlisiintii nin walbana muxuu ku naargalhaya ama ku jannagalhayaa wuxuu adduun ku soo shaqaystay qabriga marka laysimtixaanayo nin walba muxuu ku jawaabi doonaa wuxuu aaminsanaa markuu adduunka jooga kii fiicnaana yuhabbit اllahu wey kii kalena melgii baa galay muxuu ku galahayaa ma hawl hadda sameeyey qabriga dhexdiisa ku sameeyey mise camalu adduun kusoo qabtay yani nisaaca nisaac loo baahayaaba ta meesha ka dhacaysa culimu diideen waa maxay ilmo yar oon weligiiba dembi gelin oo la duugay ayaa akhran dab loo shiday weyn kadibna gal kii diida naarba jahannamu ku waarhayaa sidii fircoon iyo hamaan iyo qaaruun kii naarta galana calayhi bardan wasalaam bay noqonaysa xogta hadda carruurta ma hayaan la soco hadda xogta ayaa u sheegay carruurta ma hayaan weliba xadiistay daliishada waxaa ku jira xadiid odhanaya markay carruurtu meesha aadaan iyo dadka la socda waxaa ka hor imanaya olol iyo alaab aan shuq lagu lahayn oo u qaadanaya adduunka o dhan ba inay laqday wixii jooga banka inay wada laqda loo qaadanhayo markaasay odhanaya rabbiyow waxaan doona inaan gallo waxaa nagu hor yimid holaceedii iyo laamaheedii oranka haysaa u go-ayo ood mooddo wax walba inay laqeen ilaahu ma geli karee wax kale naarta taga yacni xadiidtu waa xadiid qallafsan wey xadiid aada u qallafsan wey walidaalika ayuu soo guriya cabdilbar fi listidkaar wa fi اtamhiid inay ahlucilmigu inkireen sanadan wa matnan dooda marka baxiga akri ibnu qayb laakiin dooda dambe isagoo hawsha ku difaacayo siddeed iyo toban mawj bu ku difaacaya ha ku aafoobina iska ilaaliya maxalushaahidku ra'y اjumhuur ama alraddu ilaa cilm اllaah radd اlaطfaal ilaa cilmi labadaa waxaan ka ahayn ma tabar badno maxalushaahidka naga khusay waa maxay ilaahay wax walba inuu og yahay intuusan dhicinba allahu aclam bima kaanuu caamiliin xadaana نعيم بن حmاdi qال xadaثna بن mارك عن أyuba السkhtiyاني عن الزهري محمد عن cطاء بن يزيد الlayثي عن أbي هuريرة رضي الله taعالى عنه عن النبي صل اه عليه وسلم miثlh asagoo kale isagoo kale xadiidka de wuxuu ku yimaadaa mxuu ahay meelo badan waa xadiid sugan wey نacaym iyo wadaadka nacol inay ahayn waad soo marteen badan marinaya xadaثna cبد بن عawn أنbأna هuشhaym عن khالد هو الxdاء هuشhaym بشير السلمي عن khالد هو الحذاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن أبي عن بن أبي الجعداء wadaadka magaciisa cabdاللahi baa la yidhahdaa cabdاللahi بن أبي الجعداء daal in laga dhigay in daal laga dhiga waa la akriya xaبن xaجر isagu wuxuu rajaxaa bdaal المعjamة cabdاللahi بن أبي wadaadkan waay rajaxaan sida hadda idin dhigan oo daalka ah bay rajaaan waa saxaabi reer bani tamiim ah fii jaamic tirmidi xadiidkiisii markaynu ku maray uu odhan jiray cabdullah bin shaqiiq cuqayl aqoonib wadaadka iyo iskugu yimaadeen bayt اlmaqdis iskugu yimaadeen iyagoo